tilmaamaan iyagu waxay yidhahdaan masjid yar xataa layskuma yidhaahdo hadaad tidhaahdo masjid aan taskhiirina musayjid kaad ku teged duurka masjidkan yaroo xaafadda murtadaatay yidhahdeen xanafiyadu maxaa yeele waxaad yarayday wax ilaahay u weyneeyey waa masjidi haddaad tidhaahdo musxafkaas yarka iisoo dhiib an akhriste musxafkaa yarka waa ridowda layn laguma dhiibi karo gaalna ma bannaan in kitaab loo dhiibaa islaamkiina waa ka baxday sababtoo ah waxaad yarayday wax ilaahay u weyneeyey kitaabkii dhammaayo qur-aanka ahaa xanafiyada maog tahay aad weyneyn weyneyn weyneynta kacbada masaajidka aad ay u weyneeyeen laakiin culummadu waxay yidhaahdeen waxa ay riddada ku tilmaamayaan macnahaas ay riddada keenayeen macnahaas qofkaan maba ku sugnaba macnaha riddada keenaa waa yarayn qur-aanka la yareeyo la liido oo taxqiir ah haa taas waa aayad qur-aan qul abillaah waayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum waxay yidhahdeen qofka markuu leeyahay musxafkaa yarka soo dhiib taxqiir kuma jiro ee wuxuu cabirayaa jurmigiisa yar ha warqadaha uu ku qoran yahaa warqada yar ah ila warqadna waa weynta warqadna waa yarta qofkan intaas ula jeedaa ee taxqiirulmusxaf uma jeedo qofkan markuu leeyahay markuu leeyahay masjid yaro xaafadda kudhex yaalaan ku tukaday taxqiir uma jeedo ee wuxuu u jeedaa xagga xajmigiisa iyo baaxadda uu dhulka ku fadhiyo aa wax yar ah saas ujeedaa qofku saas darteeda sababtii riddo keeni laheed waxay ahayd soo maahan taxqiir oo wixii alla weyneeyey iyo shacaa'irtii la yareeyo amase aayaadka alle la liido saas ahayd eh, taas maba hayo qofkan qofkan waaba kan akhrisanayo waaba weynaynaaba qofkan marka shaygiina waxa weeyaan macnaha waa laga maarmaan in la ictibaariyo lafdiga keliya lama ictibaari karo waa laga maarmaan macnaha in la ictibaariyo waxaa kaloo laga maara inamal acmaalu biniya qofku macnaha uu uqastayo oo hadda ninka xaaskiisa waa la di magaceeda la daali gabadha magaceedaaba la daali markaasu anti daali ma ka furmaydo ilaa daali waa tahay gabadhaan hadduusan daalaaq uniyeysan wuxuu le ama waa u yeedhi yaa daaliqa uu yidhi gabadhana daaliqa la idhahdaa iyadoo dhanba ma ka furmaydo maxaa yeele waxaa la lafdiga marka uu macnaha tusa waa in loola qastaa qasadka qofka qaa'ilkaana waa laga maarmaan in la ictibaariya qasadka qofka laafidka oo lafdiga ku dhawaaqa waa laga maarmaan in la ictibaariya dii kale waxyaala kala imaanaya marka qofkan uu leeyahay haada almusayxif warqadda yaruu ula jeedaa bis warqadihiisa ayar kana warqadihiisaa weyn aayadaha qur'aana yar ulama jeedo aayadaha yar ulama jeedo ah. eh, laakiin culummadu waxay yidhahdaan meeshaas qaladka weyn dadku waxay ku dhaceen mas'alo yar taas waa dalaalay yidhahda culummadu mas'alo yar sheekh iga jiran mas'alo yar ma jirto sanadu waa diini maba yaraan kartaba meesha qaladkaah waa meeshaas yihahdeen amaa kitaabkan jurmigiisaa yar dembi kuma jiro wax qaladu kuma jiro la dhihi maayo waaba la ogyahay inuusa wax kale ula jeedin annaga hadda waxaan ognahay qofka yidhahda kitaabkaas iyo qur-aanka kitaab musxafe musxafkan yar meeqaad gadaa jeebka inuu ku rituu rabaa musaafir weye inuu iska akristuu rabaa waxaan dareemaynaa jurmigaa yar wey markaasaa ninka liidaya ninka qur-aanka liida waa ninkaas kan dhaha kan akrisanayo jeebka ku ridanaya ma liidayo ninkan ma liidayo kan halkaasaa ninka qur-aanka liidaya ah. kaas wey marka meesha xoogaa alfaadda waa in la fiiriyo waaya ilaahay waana kala yaqaanaa ilaahay waana kala yaqaanaa ilaahay aakhira isku meel naguma soo shiriyo atasqiiru haadaa maxalo yarayntii kan waa meeshii looga hadlayey ataskiiru taskiirka yakuunu wuxuu ahaadaa biziyaadati yaa'in macnaha yakuunu macnaha yaxsulu wey ataskiiru taskiirkii yakuunu ee yaxsulu waa soo xasilaa biziyaadati yaain ya ziyaadadeedu ku soo xasilaa yadaasoo saakinatin reeban yadaasoo bacda xarfayni laba xaraf ka gadaal ahaatay labada xarafoo min alkelimati kelimadda ka mid ahaadeen maca dami اlawali xarafka hore la godidiisa la jirkiisana ya-da la siyaadiyo iyo wa fatxi haani xarafka labaad la kordhigidiisa intaas markaa samayda taskhiir waa hayda lagaa rabaa kelimadda laba xaraf kadib ya inaad keento saakina xarafka koobaad waxaad saartaa dammu maca dami اlawali xarafka labaad waxaad saartaa fatxu wa fatxu haani xarafka saddexaadna ya saakinaa ka dhig khalaas iskaga dhawaaq marka adiga falsun fulays rajulun hujayl waa hayda marka waa saas weeyaan ah, qaacidadiisu waa saas xarafka koobaad dama saar xarafka labaad fadxa saar xarafka saddexaad ya saakinaa ka dhig ku dhawaaq ataskiiru taskiirkii yaquunu ee yaxsulu wuxuu ku soo xasila biziyaadati yaain ya ziyaadadeed ya saakinatin reeban ya bacda xarfayni laba xaraf ka gadaal ahaatay biziyaadati yaain ya-doo saakinatin bacda xarfayni xaal ya ahaatay ma dhihi karnaa darafkaas maxaa karnaa ya ma la xalayn karaa ah, waa la xalayn karaa see loo xalaynaa de waaba nakire ya-ni waa la sifeeyey ikhtisaasay haysataa nabad wey waa laga xalayn karaa ayadaan ku wadnaba atasgiiru tasgiirkii yakuunu a yaxsulu waa soo xasilaa biziyaadati yaain ya siyaadeedeedu ku soo xasilaa yaadoo saakinatin reeban baxda xarfayni laba xaraf ka gadaal xaal ya-du ay ahaatay labada xarafoo min alkelimati kelimada kamida maca dami اwali xarafka ugu horeeya la godidiisa la jirkeedana la siyaadiyo iyo wa fatxi aani xarafka labaad oo la kordhigo wadaalika tusaale ka qawlika waa hadalkaa tiraahoo kale fii rajulin rujaylu nin yarow nin yar waa xoogaa nin iska miskiina rujaylun nin yarow saasaad leedahay rujaylun nin yarow saasaad leedahay fulaysun beese yarayde lacag yaroo iska waxbaa qiimo weyn lahayn wey walaa tusaqaru lama taskiiriyo alafcaalu afcaal lama taskiiriyo ko wala alxuruufu xuruufna lama taskiiriyo labo wala alasmaau almabniyatu asmaada mabnigana lama taskiiriyo saddex dhe xaashiyada fiiri walaa tusaqaru alasmaau almabniya ilaa shuduudan shaad maahane lama taskiiriyo kamaa sumica fi taskiiri afcala fi tacajubi ficilkaasba ficlu tacajubkaaba waa la maqlay taskiirkiisa waa iska shaad waxaas asmaada mabnigan xaa la maqlay labadan isu ishaaro daa iyo ta daya ay yidhahdeen taya ay yidhaahdeen waa taskiiriye xataa siiqadii taskiirkana ku keeni maayaan daya taya a la leeyahy soo ma jeedid waxaa kaloo la maqlay alladii iyo allati alladaya allataya ay leeyihin marka taasoo kale ah, mulada ah, dhihi jiray sooma ah, mulada ku tile alfyadana kut muladana ku taal marka waa noocaasoo kale waay marka afcaasha iyo xuruufta iyo asmaada mabniga lama taskiiriyo wixii lama maqlaana waa shaadaad leedahay wa siyaqu taskiiri taskiirka awsaantiisu alaaatu saddex weeye siiqooyinkiisa awsaanta loola jeedaa waa saddex fucaynu weeye wa fucaycilun wa fucayciilun waa saddexdaas saddexda sidaana loo kala leeyahay fa fucaylun fucaylun lihulaaiyi saddex araf u usugnaaday wadaalika tusaale ilaa ogtahay fucaylun ya-da maaha waa saddex araf soo maaha fucaylun waa ya-da iyo saddex araf marka kelimada saddex arafa saasaa wasnigaasa lagu taskiirina wasnigaasa lgu wasnigaas aa lagu taskiirina wy ka qalbin qalbi waطnin qulaybun wadna yarow wey wa rajul rujaylun nin yarow nin yar wey wa jabalun jubaylun buuryaray wey buuryar wey ah, buuryar iska yar wey wa fucayciluna lirubaaciyu u sugnaaday fucaycil ya-da mahayso afar xaraf maaha ah, rubaaci markaa tasiraydo fucaycilaad ku keene fucaycilaad ku keene wadaalika tusaalihii ka dirhamin waa hal dirham durayhimu dirham yarow waa qunfud kashiito ama yaadaadda waa bahal qodxaleh bahal weynoo ariga leeg ceesaan leeg oo ad u qodxa badan wey korka dhan waa wada qodax korka dhan waa qodax geedaha way jartaa waxaad u malaynaydaa bir af badan in lagu jaray geedka salkay ka goyne markaasa waxaa is leedaha bir af badan aa lagu jaray mhm. kashiiddo aa la yidhaha ama yaadaaddo ama qodxooleey aa la yidhaha waa qunfud maahan midaan yarta oo oo xidig dhusha oo ay ciyaal magaaladu yidhaahdaan kuley calimanjar ay yidhahdaan kuley calimanjar annaga waxaan idhahnaa xidig dhulaan idhahna xidig dhul xidig dhula mid oo qodxaa badan oo yartaa yariistaa maahan taa taas laftikeeda qunfud waa la yidhaha laakiin waxa midaasaa ah magacu caan ku yahay mm-hmm. midaan yartaan lafteeda waa la yidhaha waa qunfud xidig dhul qunayfidun ah, yaada dayaray dhe kashi dayaray waa qunayfidun aad leedaha waa qunayfid aad leedaha waa markabun markab marka wuxuu kutusaa fiiri rubaaciga fucaycil marka lagu keena mujarad iyo masiid waa isku mid maxaa yaele qunfud xuruuftiisu wada asalay ahaayeen markabna minta ziyaada ilaa rakiba asaleh ah, waa isku mid marka markab doon muraykibun markab yarow wey wa fucayciilna fucayciil limaa kii u sugnaaday zaada ka siyaaday cala arubaaciy wixii afar xaraf ka badan afar xaraf wixii ka badanna fucayciil ah iska leh wasnigaasu iska leeyahy wadaalika tusaalihii ka dinaarin oo kale weeye dinaar waduneey niirun fiiri dinaar meeqa xarafuu ahaa dinaar waa shan xaraf waa شaن xarف haye taصkiiri duney waxaa lagaa rabaa xarafka ugu horeeya inaad godo kan labaadna fadxo saarto kii koobaad daaloha waa la goday kii labaad muxuu ahaa dinaar muxuu ahaa ya soo ma ahayn aawa yadi yadi halkay aad aan saarne lama hayo meeshii yaalla duney aa la yidhi waagii horeba yadu asal ma ahayn dinaar yada ku jirtaanba asal ahayn oo nuun ka timid asalku wuxuu ahaa dinaar din iyo naaru ahaa markaasuu isku idqaanaa dinaar u ahaa waa la fududeeya labada nuun midkii horeeyey oo sukuunku saarnaaya waxa loo bedelay ye markaasaa la dinaar fududayn wey marka asalkii waxayna qaacidadu tahay لأنa jamca لأنa taصغيira wa jamca taksiiri yarudaani الأشhyaaءa ilىa usuulihaa qaacidada saasaaba lagu yaqaan jamcu taksiirka iyo taصغيirku ashyaada asalkii u celiyaan marka duney sidaanaba saxa nuunkiyay ku laabtay marka fiiri marka daalka xarafka koobaad ahaa xarafka labaad asalkana nuunu ahaa marka daalkii damaa la saaray nuunkiina fadxaa la saaray ya saakinaana waa la keenay nuunkii ka dambeeyena waa la kasriyey waa in la kasriya waa in la kasriyo wax alla wixii ulaaiga ka badan wax alla wixii ulaai ka badan yada reeban xarafka ka dambe inaad kasridaa la rabaa yada saakinada ah oo ya tasqiirkaa ah, xarafka ka dambeeya waa inaad kasrido waxaa laga soo reebaa afar kaliya xashadeen kugu taalla wayaqtasu maa fawqa ulaaiyi bian yugsara fiihi maa bacda yaai tasqiir waa faa'iide muhiim ah uu halkaas ku sheegay wuxuu ku leeyahay saddex xaraf wixii ka badan marka la tasqiiriyo yaau taskiirka xarafka ka dambeeya waa inaad kasro saarto wa yustanaa min dalika arbacatu ashya afar shaya laga soo reeba afartaas waxa yaau taskiir ka dambeeya waa la fadxina afartaas maxay yihiin maa khutima bitaa ka zahra zahra taskiiryaa lagu yidhi zuhayratun dhe zuhayratun aad leedahay ubax yari waa fadxine waxa ka dambeeya taskiirka taas marba haddii ta u ku jirto waa ko wamaa khutima bialfi ta'niis ama ha ahaado maqsuura aliftaas ama mamduuda wixii oo alifu ta'niis ku jirana yaa u taskiirka xarafka ka dambe waa fadxine ilaa aliftiyaa la rabaa in ka daba martee oo maxaad leedahay xublaa xubayla xamraana xumayra ya-da xarafka ka dambe fadxad saar sow maahan sow laba maahan wamaa kaana calaa wasni aclaan aclaan wixii ku socdana xarabka iyo taskhiirka ka dambeeya fatxa la saara sakraan sukayran i sukayran ya-da xaraf ka dambe fatxa la saaray soo maahan kan afraadna wamaa kaana calaa wasni afcaal asxaab oo kale taskhiiri usay xaab usay xaab afartaas waxaan ahayn yaa taskhiirka xarafka ka dambeeya mar hadduu hulaasi ka badan yahay oo fucaycil iyo fucaycil uu yahay waa la kasriyaa marka faa'iidadaas kaa lumi wa fucaycil limaa kii u sugnaaday zaada ka siyaaday cala rubaaciyi ka dinaar wa dunaynir marka fiiri xarafkii koobaad damaa la saaray xarafkii labaad ya ahay asalkii ku laabto nuuna fatxa la saaray xarafka saddexaad ya saakinahu noqday xarafka ya-da saakirada ka dambayna waa anagin afartan waxayn kasra la saara marka dinaar nuuntii oo aliftu ka dambeyday kasra u waajibtay hadday kasra u waajibtay ya-a loo bedela marka alifta wax kale ma imaan karto meesha ah, ya-a loo bedelay markaasaa la dunay miir waa minshaar minshaarta waa midda lagu kala jeexa alwaaxda iyo iyo marka qofka tawxiidka uu ka fogi diidana gaaladu ku kala jeexaan ta madaxa ka saaraan kaas weeye minshaar qofka ilaahay keliyahan caabudaa laga fuji waayey gaaladu ku kala jeexaan soo ma jeedid marka min shaar fiiri min shaar maxaa leedahay munay shiir fiiri min shaar xarafkii koobaad damaa la saara miimtaha xarafkii labaad oo nuuntaana fatxa la saaray saddexaad waxaa laga dhigay ya shiinkii oo fatxadu saaran alif ka dambeeyey kasra u waajibtay ilaa yadii yo taskiirkii ka gadaalu dhacaye afartii wasina ka mid maahan alifkii ku taagna marka yaa u bedel munayshir miishaaryareide wa madluumun mudaylimun mid xoogaa dulmi yar la dulmiyey wey xoogaa dulmi aan aad u darnayn oon badnaynaa la dulmiyey madluum mudaylim madluumba fiiri wowdii xaa loogu bedelay ya-da waxa loogu bedelay xarafkii ka horreeyo damadu sarena kasra la saaray ilaa bacdaya ay taskiiru dhacay afartii wasirna maahan wuxuu ku yidhi waidaa kaana hadduu ahaado aani ism isimka xarafkiisa labeeya alifan haddii xarafka aad rabto inaad isimka aad rabto inaad taskiirido xarafka labeed alif hadduu yahay ulibad waawan wow aa loo gediyaa ku yidhi naxwu duwayribun mid oo garaacidiisu yar tahay wax weyn markuu wax garaaca doqono wey duwayribun garaacid yaro wey mid garaacidiisu ay yar tahay oo garaacid xoogaa iska doqona ayuu wax garaacaa duwayribun fii taskiiri daarib laakiin meeshan waa fududeeyey saas maahan masaladu xaashiyadu si fiican uu kugu kala dhigay alifka aanigaa mar walba uun iskaga bedel wow maaha alifka aanigaa laba loo kala qaadaa inuu ka soo gadoomay xarfuliin iyo in kale xarfuliin hadduu ka soo gadoomay kuu ka soo gadoomaa loo bedela hadduu wow ka yimid wow u celi sida baabun buwaybun hadduu ya ka yimidna ya u celi naabun nuyaybun saasaad leedahay xaraf alifka aanigaa ah. maaha wow iskaga gadi maahan arrintu waxaa tiraa laba u kala qaad inuu xarfuliin ka yimid iyo inuusan ka imaan xarfuliin saddexu noqo midkaan xarfuliin ka imaanin kii xarfuliin ka yimid asalkiisa u celi wow isagoo ka yimid an misaal uga dhigaynaa baabun buwaybun lianna jamca baabin abwaab ko naabun mici nuyaybun mici yarow lanna jamca naabin anyaab anyaab fiiri inuu ya ahaa maxaa soo haray haddii alifka uu zaa'id yahay ko haddii majhuul uu yaho meeluu ka yimid aan loqon labo hadduu hamse ka yimid saddex saddexdaasna wo u celi saddexdaas wo u celi sida caajun caajun aadam kamil fiiri marka xaashiyada fiiri sida meesha waa kaa taqriiriye xoogaa waa kaa sugay markuu yidhi wain kaana haani ismi alifan dulibad waawan wuxuu ku yidhi ay hayra munqalibatin can liini war alifta saas la leeyahy waa aliftaan xarfuliin ka imaan ti aan xarfuliin ka imaan weeye ee wa kulu xarfi liini waqaca haaniyan fainahu yuraddu fi taskiri ilaa asriya loo celinaya ka buwayb oo kale fii baabin wmuyaysir fii taskiiri musir ir ilcasalkiia muysir ahaye musir waxaa la leeyahy markii la taskiirina muyaysir walalifu zaa'idatu ko waa midda daarib ku jirtoo kale asna uu noogu keeni doona kamil waa ko iyo walmajhuulatu اaصl asalkeeda midaan loqon waa midda caaj uu ku keeni doono laba soo maahan wlmunqalibatu tii ka soo gadoontay can hamsatin waa midu aadam ku keenayo saddex waa saddexdaa saddexda wowda laiskaga gedina oo aan wax kale loo fiirayn saddexdaas wuxuu ku yidhi tuqlabu waawanaa loo gedinaa fataquul waxaa leedahay fii kaamil aliftii waa zaa'id waa aliftii faacil oo isim faacilka waxaa leedahay kuwaymil wacaaj waa alifta aan laqoon meelay ka timid oo majhuul laga yahay asalkeedii waaadam waa alifta asalku adam u ahaa oo alif ka timid hamso weye saddexdaas kuwaymil wa uweyjin wa uweydi maa laleeyahy caajku waa foolka maroodiga iliga maroodiga wey iliga dheer oo laga jabsadoo dadku ay gataan de anu gata waxa yidhi ma naqaane waayo wuxuu ku yidhi waidaa kaanad hadday ahaato aliftu haaliatan xarafka saddexiya qulibad yan ya loo gedina markaas xarafka saddexaad hadday noqdo ya loo gedina naxwu uzayilin beerayarey ama cawlyarey amase eelayarey bahal yaroo oo sararahaas cadcadoo badda xeebteeda meelahaas cad u dhooban meelaha xeebaha u dhooban meelaha dhoogaa dhagaxale iyo dhulka dhagaxleyda iyo badda xeebteeda aad iskaga dhawanta iyadoo iska yaacaydo arkeen marka dadka gabal deeray yihahdaan gabal cawl bashir cawliya horta deera ma isku mid a ah? ma farqa udhexeeya haye maxaa lagu kala saara waa midda saraaha cadcad ko cawshuna ah, adugu n xoogaa iskaga kana ekaadan xoogaa ad waa un dahnduga <laughs> he cawli iyo deermi nin kala duwan yihin cawl iyo cawl bari cad waa kaas inay laba tahay ma ujeeda middan deerada ha yar cawl deerad aan lena cawl beri caddaa yar waa midda deerada aan lena ilaa sankeeda aan barano maanaan gaarin annaguyo mukul koraan u jeedo ya dabin iyo khazali iyo w waa iskaga kaan agdhen wixii annaga aad noogama kala saarno mhm. dhabyun dhabyun ha deran hmm. eelo iyo iyo iyo deero waa lahjado soomaaliyeed deero iyo eelo waa lahjad soomaaliyeed waa lahjado soomaaliyeed oo kala duwane maaha laba bahal ma laba bahal ma waidaa kaanad hadday tahay aliftu aaliatan xarafka saddexe qulibad waa loo gedinaa yaaan laakiin middan oo maaratay oo dabyada ama deeradan middan yaryao barida cad meelo badanoo xataa magaalooyinka waxaad ka hele lagu dar yeelo oo dadka gobol ay iskaba haystaan iyadoo rabaayad ah oo magaalooyinka oad ku arkaysa hargeyso iyo miya maaq meelaan ku ararkay iyo iyo mase shiika aheyd labada midaan ku arkay ayadoo dad maqaayadaha meelahan ugu ugu xaraysan maqaayadda agteeda beer yaro ah ya hargeysan hargeysa saas waa u malayna inaan ku arko ha dadkii caadi si ah rabaayad camal loo hayo oo caadi ay meeshaan u daaqaydo waa la arki karaa marka taasoo kale malaha waa yahay waydaa kaanad hadday tahay saalisatan mid aliftu xarafka saddexee qulibad qulibad waa la gediyaa yaaan naxwu qusayil oo kaleeto deerayaray wa bishadil ya-ya la akriyey fii taskiiri hazaal marka labadii ooda la isku idqaamay ah, oo yana waa ya taskiirkii yana waa yadi ka soo gadoontay alifta waidaa kaana ismu hadduu yahay ulaaiyan saddex xaraf leh ulaaigaasoo mu'anafan la dadigeeyey ulaaigaasoo bilaa tain ahaaday amase bilaa tain xaalo uu ulaaigaasi yahay walaa alifin alif lahaan waa ulaai ko waana muanas ta iyo alif midnana laguma tanisin ah labada midna laguma taniisin ilaa taniisku wuxuu aha taniis bilif taniis bita iyo taniis macnawiya waa taniis macnawiya marka taniis macnawiyaha ku jira zidta waxaad ku siyaadina fiihi dhexdiisa ata taad ku siyaadina markaad taskiirdo oo markaad taskiirdo taskiirku waa nuuc sifanimaha ku jirta markaa ta aad ku siyaadina naxwu nuwayratun naar yarey waa taskiiru naarin saa ku dhihi doona wa shumaysatun qorax yarey shamsun ayaa la taskiiriyey maogtahay shamsun waa isim muanaf ah oo aan ta iyo alif midna ku jirin naarun waa sidoo kale waa muanaf mana ku jirto ta mana ku jirto alif fii taswiiri naarin iyo wa ku leedahay wa ila hulaaثiy waxaa loo soo celinaya maa xarafkii xudifa minhu laga xadfay haddii isimka aad rabto inaad taskiirido uu saddex xaraf ka kooban yahay waxna laga xadfay oo saddexdii midaa la xadfay sida damun sida abun sida aqun sida ciddatun oo kale saddex xaraf oo ah midaa la xadfay kii la xadfo inaad u soo ama awalkaa laga xadfo ama aakhirkaa laga xadfo isimka hadduu awalba saddex xaraf ah waxna laga xadfay soo celi markaa taskhiirayda lianna atashiir wa jamca taksiir yaruddaani alashyaa ilaa usuulihaa wuxuu ku yidhi waidaa kaana وإdا kاaن الاسم haduu yahay ثuلاaثiيا مؤنثا بiلا tاء وaلاa ألف sita فيihi أtىa نaحو نuwayrة وشhumayصة في تصقير ناaر وشhaمس ويurad waa loo soo celinaa إلى ثuلاaثiي ثuلاaثiga iسمka saddex xرفlaha maa xرفkii xudifa minhu laga xadفay نaحو وayda baln yarow baln yar baln yar waa baln xoogaa iska yar وأqayun walaal yarow waa تصير akhawun uu ahaa akhawun isagoo ah ayaa la taskiiriyey muxuu noqday ukhewun khalaas qaacidadii baa ku dhacday marka ida اجtamacat اlwaawu wاlyaau wasubiqa axadumaa bالsukuni qulibat اlwaawu yaaan waudqimat اlyaau fi اlyaa taskiirkia ku dhacay litaslama alyahaa saas weeye markaasaa la yidhi oh, eh, maya halkan ma imaanay taas halkan ma imaan karta ah. waa yahay markaasaa la yidhi uqayun oh, a la yidhi uqayun oh, fii taskiiri ciddatin iyo waaqin wucaydatun a la yidhi waa fii taskiiri cidda wa uqayun a la yidhi walaalyarow fii taskiiri akin wey waidaa kaana isimka hadduu yahay khumaasiyen shan xaraf leh iyo faagsara wixii ka badan sida sudaasiga xudifa minhu waxaa laga xadfaa maa xarafka yukilu dhimaya bisiiqati taskiiri taskiirka wasnigiisa haddii uu isimku gaaro shan xaraf ama uu kaba badan yahay shan xaraf wey ama waa ka badan yahay awsaantiina aan soo ogaanay kan ugu dambeeya fucaycil wey waxaa qasab noqonayda xarafka dheeraadka in laiska xadfo xarafkaas ama asal ahaado ama zaa'id ha ahaado xarafka aad xadaftay labaa kuu banaan labaa kuugu banaan sida jamcu tagsiirkii oo kale inaad ka soo ciwad qaadato ye qabralaakhirka iyo inaad iska daydooda waxba ka soo ciwad qaadan waa jamcu tagsiirkii saas ku soo martay wuxuu ku yidhi wajaasa waxaana bannaan oo kale tacwiidu xarafka in laga soo bedel qaato bilyaai yadaas qabla alaakhiri xaalo ay ahaatay amase yadaasoo qabla alaakhiri aakhirka hortiisa ahaatay iyo wa cadamu tacwiid ah, tacwiidhu yaa banaan iyo wa cadamu tacwiid inaadan waxba ka soo ciwad qaadan taquulu waxaa leedaha fii safarjelin sufayrij iska xadaf laamtii maxay lahay wa waa waxay dhibay wasniga wa sufayrij aad leedaha waa ka soo ciwad qaatay marka sufayrij waa iyadoo la xadfay laamtii waxna aan laga soo ciwad qaadan wasufayrijna waa iyadoo la xadfay oo ya qabla aakhirka laga soo ciwad qaatay waxaad leedahay wa fii mundaliqin miimta iyo nuuntaa siyaadaa wa mustakrijin miimta iyo siinta iyo tadaa siyaadaa wa mustadcin miimta iyo siinta iyo tadaa siyaadana marka mundaliq miimta iyo nuunta yaa darajo badan labada xaraf miimta maxaa yeele isifaacilka dhammayba kutuseeba wakadalika mustakrijna waa sidoo kale oo siinta iyo tada miimta kale wakadalika mustadcina waa la mid marka munطalq nuunta xadaf mustakrijna laba xadaf oo siinta iyo taada xadaf mustadcina sidoo kale siinta iyo taada xadaf waxay leedahay mudayliq adoon waxba ka soo ciwad qaadan nuuntii waa mudayliq aad adoo ya ka soo ciwad qaatay qabla alaakirka waa mukhayrij aad leedahay mustakrijkii markaad xadaftay siintii iyo taadii waxna aadan ka soo ciwad qaadan haddaad ya ka soo ciwad qaadatana waa mukhayrij aad leedahay waa muday inaad leedahay mustadcin oo aad taskiirido siintii iyo ta'dii aad xadaftay waxna aadan ka soo ciwad qaadan haddaad ya ka soo ciwad qaadta qabla aakhirkaana ya-da iclaalka loo xadfay oo aakhirka ahayd iyo ya-dii ciwadkeeda laisku idqaana waa mudayciyun aa la leeyahay wallah subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalam wbaaraka cala nabiyina moxamed